بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل موجبات الغسل ميرق وحيابها واجبية ستة لحويان إيلاج الحشفة xashafada iyo kobarta oo la geliyo ayaa waajibisa fi lfarji farji la geliyo iyo cawro dhadig dhexdeed wa khuruuju lmeniyi meni soo baxda ayaa waajibisa walxaydu xayd iyo caado ayaa waajibinaysa wanifaasu nifaas ayaa isna waajibinaya walwilaadatu dhalmo ayaa waajibin walmowtu iyo geeri faslun furuudulghusli maydhiga faralyadiisu ihnaani laba weeyaan anniyatu waa niyo wa tacmiimulbadani iyo jidhkoo la wada gaadhsiiyo bilmaa'i biyo la wada gaadhsiiyo biyaha lagu camimo culima waxaynu arki doonaa biidn illaahi tacaala oon halkan ku arkaynaa maydhiga waxyaabaha waajibiya waa qodob waa fasalkeenna koobaad mujibaat اusl maydhiga maxaa waajibiya haddaba maydhigu ma mabaadidiiba ma waxa weeyaan wasaail mise waa wasaail wasaail mise waa maqaasid maydhigu muxuu noqonaya waa maqaasidu ahaara maqaasidii ahaarada mid ka mida weeyaan maqaasidu imisay ahayd yaa sheegaya maqaasidu intay ahayd afartaa bal tiriya alwuduu waa kow alguslu waa laba atayamum waa saddex izaalatu najaasa waa afar afarta maqaasida waxaynu maraynaa hadda kii labaad kii labaad baynu maraynaa oo ka labaad waa maxay waa alguslu maxaynu horey usoo dhigannay alwudu maqaasida kii labaad baynu maraynaa wasaaishana maxaynu iyo alxjaara maa alxajar labaynu soo marnay mid kaste labaynu maraynaa culimo haddaba muujibaat lgusli buu ka warramaya ereygaa muujibaad inaad xasuusan mooye waa ismi faacil oo ficilkii awjaba ka yimid afcala awjaba wuu waajibiyey so ma aha muxuu noqonayaa ismiga faacil waa cashirkeeniye muujibaat lgusli waa waxyaabaha maydhiga waajibiya maydhiga maxaa waajibiyo waajib kaaga dhigaya inaad maydhato waa lix qodob culimada qaarkood cunwaanka waxay yidhahdeen halkaa muujibaat lgusli aynu leenahay asbaabulgusli waa isku macno uun haddii asbaabulgusli aynu nidhaa hadaynu nidhaa muujibaat lgusli waxa maydhiga waajibiye weeyi haddaynu nidhaahno asbaab lguslina waa waxyaabaha maydhiga asbaabta u ah ama sababta u ah ee inaad maydhato keenaya weeyi hadaba culimo maydhigu lix qodob baa waajibiya oo waajib inagaga dhigaya inaynu maydhanno waa lix qodob saddex ragga iyo dumarkaa wada leh saddexna eg saddex ragga iyo dumarkaa wada leh saddexna dumarkay u gaar yihiin lixdaa arrimood ayaa waajib inagaga dhigaya inaynu maydhanno qodobka koowaad ilaaj lxashafa fi lfarji buu sheekhu odhan doonaa aynu eegna bal hadde lixdaa siduu sheekhu u sharxo fasalkan waxa wanaagsan inaynu tacriifkiisa baranno tacriifkiisa horta maxaa la yidhaahdaa ghusli maxaa loo yaqaanaa maydhiga inaan tacriifkiisa baranno waa tilmaanta luqadda iyo istilaaxaba uu maydhigu ku yahay waa kow laba inaan asbaabtiisa baranno asbaabta keenaysana inaynu baranno maydhiga waa qodobka labaad saddex adilada ku soo aroortay adilada ku soo aroortay inaynu wax ka mida aynu baranno saddexdaa qodob baa ugu muhiimsan waxay culimmadu ku daraan xukunka menida oo kale iyana way iska fiican tahay inaynu iyadana baranno oo aan ogaanno adigu afartaa qodob ayaa ugu muhiimsan sheekhu kolkaa sunnayaashii iyo makruuhaadkii iyo wuu ka tegay oo wuu ka aamusay maydhiga sida ugu akmalsan kama hadlayo sidun maydhiga lagaa aqbalaynin haddaad la iman weydun buu ka hadlaya sida ugu yar ee qasabka kugu ah inaad markaad maydhanaysa aad u maydhato faslun muujibaat lgusli maydhiga waxyaabaha waajibiyaa sitatun lix weeyaan lix arrimood baa inaad maydhato kugu waajibinaya ereygaa muujibaad a asbaab baa looga jeedaa waa asbaab lgusli ereyga gusli a luqada waxaa loo yaqaanaa isaalat lmaai calaa shayi in biyuhu sidaa ay u dul dareeraan shayga dushiisa ama shaygaasi jidh ha ahaado ama maryo ha ahaado ama dhul ha ahaado ama weel ha ahaado inay biyuhu in la gooyo maho la masaxo waa inay biyuhu sidaa u dul dareeraan isaalatu shay ala shay isaalat lmaai calaa shay biyaha oo la dul dareersiiyo shayga ayaa horta maydhi la yidhaha luqadda shareecaduna gusliga waxay u taqaanaa saylaanulmaai calaa jamiici lbadani biniyati maxsuusa saylaan saylaan ama sayaalaan badhe sayalaanulmaai waa biyaha oo dareera sayalaanulmaai waa biyaha oo dareera calaa jamiici lbadani jidhka oo dhan dushooda in jidhkaagan ay biyuhu sidaa u wada dul dareeraan biniyatin maksuusa niyo khaas ana adigoo ku niyeystay niyo gaar a baad niyeysanaysaa markaasaa la odhanaya way dul dareerayaan waa sharcigu wuxuu ka qabo ayaa taas ah saylaan muujibaat اusl ereygan usli ah ee luqadda iyo isilaaxaba aan tacriifinay saddex xaraka ayuu qaataa mar usli baa la yidhaah marna asli baa la marna isli baa la yidhaah saddexdaa dhawaaq buu leeyahay usli asli isli waxaa la yidhi usliga haddii sababta loo idaafeeyo waxa wanaagsan in qaynka la godo oo usluljumca baad odhan usluljumca jumcuhu waa sababtii loo maydhanayey haddii sababta loo idaafeeyo qyinka waa in la goda oo gusluljumca la yidhaah haddii shayga la maydhayo loo idaafeeyana sida maryaha oo kale waa in qaynka la kordhigaa baa la yidhi oo maxay la yidhaahdaa aslu hiyaabi e uslu hiyaabi odhan maysid aslu hiyaabi maryaha maydhiga la maydhayo baad odhanaysaa aslu hiyaab haddii aad iyo caleenta gobka iyo waxyaabaha wax lagu maydho aad ujeedana waxaad odhanaysaa qaynkaad kasrini isli isli waa saabuun iyo haatuni biislin baad odhan saabuni ii keena islin shay lagu maydho ii keena baad odhan oo isli baynu ugu dhawaaqi bikasri ayn baynu akriyanaa isli saabun iyo wax lamida buu markaa noqonaya muujibaat lgusli maydhiga waxyaabaha keene ee waajibiya sitatun waa lix lix arrimood baa maydhiga waajibiya sheekeenu sita buu yidhi culimada qaarkood waxyaabo dheeraada bay ku soo ayay ku soo daraanoo sitada way ka badiyaanba lix sababood baa haddaba qasab inagu ah inaynu jidhka maydhanno haddii laynaga helo ka koobaad ilaajulxashafati waa xashafada oo la geliyo filferji ferji la geliyo ama cawro dhadig la geliyo xashafada waxaa loo yaqaanaa waa intii yaraydee kobarta aynu lahayn ama haragga baaradu inta yaru ku daboolan yahay ama dekerka iyo cawlada cawrada ragga inta sida gaarka ah u samaysan ee madaxa banaan intaa yar baa xashafo loo yaqaanaa ee wareegsan intaasaa xashafo loo yaqaanaa haddaba xashafadaasi haddii ay gasho ferji dumar ama ferji dhadig inaan maydhanno ayaa waajib iyo qasab inagu ah xashafadaasi waa qasab ninku hadduu xashafo leeyahay xashafadaasi waa hadday gasho cawro dumar qasab weeye inuu maydhaa hadduuna ninku xashafada lahayn waran xashafaba hadduuna lahayn oo dee buro yaro ka laalaada un ay tahay oo bilaa xashafoa waxaa la qiyaasayaa xashafada dadka caadiga ah inta u dhiganta la qiyaasaya waxaa la odhanaya adiga xashafadaadu waa in intaa la eg intaasi cawro hadday gasho inaad maydhato adiga iyo ka ay gelaysaaba waaji labadiinaba maydig waajib buu idinku noqonaya waxay idhahdeen culimmadu hadday xashafadu ay weynaato ka warrama cawrada ninka intan xashafada la odhanaya amar baa loo yaqaanaa qofka cawradiisaasi ay weyn tahay hadduu ninku amar noqdo oo qofka dumarkii ay dhimanaysaba ama ay khatarba gelayso xashafada amarku waa way tu weyn ama tu dheerka taa doonto ka dhig oo amar hadduu yahay isaga ka warrama bay yidhaahdeen xashafadiisu ama ha yaraato ama ha dheeraate markay xashafadu wada gasho unbaa la odhanaya maydhi baa waajibay intaa ka horaysa maydhi baa waajibay la odhan maayo ilaajulxashafati haddaba waxaa la doonayaa xashafadan aynu qiyaasaynaa waxa weeyaan sidaynu arkayno ama ognahay waa xashafo lab haddii qof dumarhi nin mayda xashafadiisii ay qaadato oo iyadu ay isgeliso eg iyada unbu maydhigu ku waajibi laakiin qofka maydka ah kuma waajibayo laakiin gabadhu haday odaygeega oo hurdo ay dul ama xashafadiisa ay qaadato waxa weeye labadoodaba uu ku waajibaya xataa ka hurdo wuu ku waajibaya laakiin ka meydkaa ah waxba kuma waajibayo meydka waxba kuma waajibayo ilaaju lxashafa xashafadaa culimadu waxay yidhahdeen xataa hadday doonto xoolabaha ka ahaato gaalada waxaynu ognahay aybay isticmaalaan gaaladu aybay isticmaalaan oo ayga ayay yidhaahdeen waxaanu ugu talagelaynaa ama aanu u tarbiyaynaynaa inuu dumarka u tegi kara bay yidhaahdeen haddaba haddii aygii iyo daanyeerkii daanyeerkuna waaba khataroo dee runtii halis badan buu isagu yahayba daanyeerka iyo ayda iyo waxa lamidka ah haddii ilaahay ma qadare qof dumara ay helaan maydhigii wuu ku waajibayaa maydhigii wuu ku waajibaya kolka ilaajulxashafa xashafadu ama tu rag ha ahaato ama tu xoolo ha ahaato ama tu xayawaan ha ahaato waa ilaajulxashafa hadaba ninku xashafadaa marka aynu leenahay maydhi bay waajibisaa ama ha banaanaato ama maraha ku duubo fuqahadeena waxaad la yaabaysaa eh, mas'ale iminka nimankan gaaladu ay ay isticmaalaan fuqahadeenu weligeed way kasii hadli jireen so ma yidhaahdiin bahallahan iminka ay yidhahdin lagu xakameeya maxay yidhaahdeen ya maxay condom bay yidhahdeen so maaha condomkaa iyo waxa lamidkaa ah. eeg fuqahadu waxay weligoodba odhan jireen ninku haddii uu dakarkiisa uu ku duubo maro ama ha cuslaato ama yayna cuslaanin tiyoo maradii ay ku duuban tahay buu xaaskiisii u tegey markuu xaaskiisii u tegey haddee dekerkiisii maraa ku duuban de waxaasuu isticmaalaya kolka maydhi ma ku waajibay mise kuma waajibayo wuu ku waajibay ama ha banaanaado ha qaawanaado ama waxa ku duubnaado maydhigii wuu waajibaya haddaba hadduu dekerka qabtuu laabo ka warrama bay yidhahdeen laabay oo kobartiiba dibbuu u laabay dekerkiioo jabsan ayuu isagoo jabsan markaa ayuu yidhi waan gelinayaa haddii isagoo jabsan uu isticmaalo iyada lafteeda maydhigii ma waajibayo markaa ma waajibayo dekerkaasi haddii uu laaban yahay maydhi baa lagu leeyahay gabadhaa la odhan maayo isagana waa lagu leeyahay la odhan maayo haddayna biyo ka iman dee midkoodna waayo xashafada ayaa muhiima xashafada ayaa muhiim ah meelaha kale uma dhigmaan hadday xashafa joogto uu laabo waxba maydhi kuma waajibayaan ka koobaad waxaynu nidhi waa ilaajulxashafati xashafadaa yaree kobarta la yidhaah uu geliyo filferji ferji buu geliyey markuu maydhigu ku waajibayo haddaba ferjigaasi waxa weye sidaynu ognahay ferjigaasi ama ferji dumar ha noqdo ama ha noqdo xagga dambe oo ilaahay uuna ogolaynba xataa hadduu wax uga tago labadoodii kii looga tegey iyo ka uga tegeyba maydhigii wuu ku waajibayaa ama xayawaan iyo xoolo kalaba ha noqdaan haddii farji iyo cawro dakerkiisu uu gaadho maydhigii wuu ku waajibayaa hadduu islaantiisiiyoo hurudo oon ogeynba uu u tago iyadoo huruda oon waxba ogeyn ayuu u tegey hala yaabina nin wadaadaa beri waxaan u malaynayaa sagaali sagaashanka inay ahayd qiso aad u naxdinle buu iiga warramay ninkaasi wuxuu ii sheegay qiso runtii aad iyo aad aad uga naxaysiin haddaan idinka warramo kolka xaaskaa huruda ayuu ayayaan ku keenaye wuxuu yihi eh, sodohday ayaa ilmo aan dhalay buu yihi seexisay xaaskaygiibaa maqanoo ilmo aan dhalay baa ooyey buu yihi sodohday ayaa seexisay islaantii oo ilmihii seexisay ayaa ku agama'day anigiiyo dar alla iskaga socdaa ayaa gurigii ay ninkiiyo dar alla u socdaa gurigii yimid soo ka warramayo eh, ninka iga warramaya kay ku dhacday laftiisa ma aha waa kay ku dhacday kii ula kulmay weeyi kanay ku kanii warramaya wuxuu la fadhiistay kii ay qisadu ku dhacday kolkaa wuxuu idhi islaantii oo ilmihii yaraa seexinaysa oo ku agamaaday ayaana na xilli dambe gurigii imid buu yidhi guriguna waa guri miyi oo albaab la garaacaa ma jirte waa daah yaroo la faydo daahii baan iska fayday gurigii baan imid dee xaaskaygii oo hurudaan moodayaa buu yidhi dee waan ka danaystay buu yidhi markaan ka danaystay ayaan kadib ogaaday buu yidhi qofkani qofkuu yahay dee waa waa waa naxdin waa hooyadii waa reerkii halkaa ku baabaa ma og waa khatare haddaba haddii qofku iyo xaaskiioo huruda hadduu u yimaad islaantiiyo huruda ayuu u yimid islaantiiyo huruda ayuu ka danaystay ma waxaa la odhanayaa isaga unbuu maydhigu waajib ku yahay macal iyada mise iyadana maydhigii uu ku waajibayaa labadoodaba wuu ku waajibayaa labadoodaba maydhigu waajib buu ku noqoni ilaaju lxashafati fi lfarji culimadu halkay u deliishadeen haddaba ilaajulxashafati fi lfarji inay maydhiga waajibiso culimadu halkay u deliishadeen nebiga waxaa ka sugan salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi xadiid uu ku tilmaamayo qofku haduu xaaskiisa u tago waxa lagu leeyahay rasuulku wuxuu yidhi idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaan faqad wajaba alguslu haduu gudniinku gudniinka kale dhaafo maydi baa waajibay gudniinka xashafadu waa halkii gudniinka waxaynu xashafo culimadu usoo qaateen axaadiida rasuulka khitaanku ayuu ku badan yahay khitaan baa ku badan idaa jaawaza alkhitaanu alkhitaana rasuulku xadiis kale wuxuu ku yidhi oo bukhaariga iyo muslimkaba ku qoran idaa jalasa bayna shucabiha alarbac hadduu afarteeda adin kala dhex fadhiisto uma jahadahaa uu kadibna dhibaatasa uu de dadaalo juhdi buu bixiyey faqad wajaba اuslu maydhi baa waajibay ama biyo ha ka yimaadiin ama biyoyayna ka imanin kol haddii uu labadaa cawro ay istaabtaan maydhigii wuu waajibay culimmadu waxay yidhahdeen waxaynu halkan ku arkaynaa ama inoo muuqata khitaan khitaan taabanaya oo laga maydhanayo waa labada gudniin baa istaabanaya labada meelood ee la gudo ayaa istaabanaya xagga dambe iyo xoolaha maxaa keenay iyaga in laga maydho waxa keenay waa qiyaaskan unbaa looga qiyaasanaya xaaraannimana way usii dheertahay iyo cuduub iyo cadaab aakharo wuu usii dheer yahay adduunkana maydhiganaa looga baahan yahay markaa qasab iyo iyo daruuro wey markaa qofka muslimkiihi inuu ka maydho haddii ay ilaajulxashafa fi lfirji ay dhacdo muujibaatlgusli maydhiyada waxyaabaha waajibiya sitatun lix weeyaan ilaajulxashafati xashafada oo la geliyo filfarji farji dhexdii la geliyo junub bay noqonayaan labadooduba ilaahayna qur'aanka wuxuu ku yidhi wain kuntum junuban fadaharuu haddaad junub iyo janaabo leedihiin soo maydha buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala haddaba maydhigii goormuu imanaya waa su-aasha isweydiinta u baahan maydhigu goormuu imanaya marka reerku ay kulmaan goormaa la maydhan oo waajib uu noqon waxaa la maydhanayaa o horta reerku iyagoo danta gudanaya ma maydhan karaan haddii maalan ay beeb ay hoostii danta ku gudanayaan oo iyagoo weli aan hawshiiba ayna u dhammaanin qasabad ka sarraysa ay isku furaan oo ay yidhaahdiin xagganna waynu ka shaqaynay xagganna waynu ka maydhan suurtagal ma aha wax alla wax suurtoobaya oo halkaa maydhi ka dhacaya ma jiro waxaa loo baahan yahay labadan qof horta inay iyagu nasci inuu yimaado nasci in la kala siibmo ayaa horta lagama maarmaana waa marka maydhigu uu imanayo waa inuu nasci meesha jooga waa qodobka koobaad qodobka labaad nascigaasi markuu yimaadee labada qof ay dantooda qabsadaanay kala tagaan markaasaa maydhiga la bilaabi karaa soo maynaan odhanin qodobka labaad ha doono qofku salaad inuu tukado iyo wax lamida ama waktiga salaaduba ciliiri ha noqdo mudayiq ha noqdo labadaa arimood markii la helo waxa wey degdeg inuu qofku u maydhaa laakiin haddii iyagoo isa saaran uu waan maydhanaynaa maydhigaa laga aqbali maayo haddii waktigu uu muwasac u yahayna waktigiibaa muwasac ah oo waasac weey waktigii markaana maydhigu waa waajib muwasaca buu noqonaya mudayaq ma aha daqiiqadan haddaad maydhan weydo ilahay wuu ku cadaabayaa ma aha daqiiqadan waa muwasac adoo safara oo xaaskaagii kula socoto ayaad hawshaa gashay kadibna lagu odhan maayo haddaba maydha salaadii saddex saacadood buu duhurkii kuu joogayaa war xagga dambe saacadidii liska sii socda idinkoo janaabal haddaa doontiin xagga dambaad ka maydhan kartaa wey macnaheegu haddii salaada waktigeegu mudayaq noqdana waajibkii mudayaq buu noqonayaa isla markaaba maydho ayaa lagu odhani waxay culimadu yidhaahdeen khunsaha ka warrama bal haddaba khunsaha khunsuhu sidaynu ognahay khunsaha mushkilkiihi waa nin ilaahay labada qof ilaahay labada aaladoodba u sameeyey qalabkii raggana ilaahay wuu u sameeyey qalabkii dumarkana ilaahay wuu u sameeyey qofkaa hadaba labada aaladoodba ilaahay u sameeyey hadduu ninku maalan hadduu ninku khunse u tago uu xaggii dumarka uga tago aduu nin baa tahay khunsuu la kulmo xaggii dumarku uga tegey maydhigii wuu waajibay miyaa la odhan lama odhanayo wuu waajibay waayo dee uu isticmaalay aarmay dilaac yaroo jidhka ku taalluun dabana maaha aha xag horena ma armay dilaac tahay baa la odhanaya maxaa waxba u waajibaya la odhan maayo eeg markuu xaggaa hore uga tago haddii haddaba khunfihiina egeg khunsaha laftiisiina haddii uu khunso kale u tago ka waran khunsihii isaga loo tegey ayaa khunso kale usii tegey kaa ma arkaysaa kaa maydhi baa ku waajibay kaa khunsaha markaa maydhi baa ku waajibaya sababta maad garanaysaa dee ama waa nin ama waa dhadig oo waa naag haddii aynu nin ka soo qaadno dee kanuu u tegey buu dartii ku janaabo ku yeeshay haddaynu dhadi ka soo qaadnana kii u tegey baa ayuu janaabo ku yeelanaya kolkaa labadiisii xubnoodba wuu isticmaalay khunsuhu ilaayuu labada xubnoodba isticmaalo lama oran karo maydhigii wuu kugu waajibayo waa la hubaa waayo markaa baa la garanaya in janaabo lagu leeyahay khunsaha masaailkiisu waa masaail adag kolley oo meelo badan culimadu ay ku sharxayaan mas'alada koobaad waa taa rag iyo dumarkuba way wada leeyihiin mas'alada ragga iyo dumarkuba way wada leeyihiin rasuulka waxaa la weydiiyey salawaatu rabbi salaamuhu calayhi ninka ehelkiisa u taga ee biyuhu ay ka iman waayaan ee sidaa haddana ku dandhamaysta dhammaysta ma lagu leeyahay buu rasuulka la weydiiyey sala allahu alayh wasalam caaisho lafteedana waa la weydiiyey rasuulku wuxuu ku jawaabay ida altaqa watawaarat alxashafa xashafadii halkan toos bay u caddahayba hadduu gudniinku gudniinka la kulmo xashafaduna ay libidho oo ay qarsoonto faqad wajaba alguslu maydhigii waajib ka dhig maydhi baa lagaaga baahan yahay markaa rasuulka hadday biyo ka iman waayaanna si toosu u caddeeyeyo waxaa la weydiiyey can rajulin yujaamicu ahlah nin xaaskiisii u tegey uma yugsil kadibna daalay hal calayhim alguslu maydhi ma lagu leeyahay nacam waa lagu leeyahay rasuulkii inii laafcalu dalika ana wa haadihi uma naqtasil rasuulku wuxuu yidhi an iyo caaishaba sidaa waan samaynaa kadibna waanu maydhanaa kolka ay biyo qofka ka iman waayaan waa la odhanayaa maydhigii waa lagugu leeyahay berigii hore waxaa la odhan jiray inama almaau min alma xadiidkii muslimka ku qornaa ee inama almaau min alma waxa weeye xadiidkaa muslimka ku qoran hadday biyo labada qof ka yimaadiin unbaa maydhi lagu yeelanaya kadibna tanaa timidoo hadday khitaanku khitaankaba dhaafo in la maydho ayaa laynagu waajibiyey rag iyo dumarna waa lagu siman yahay qodobka labaad wa khuruujulmeniyi waa biyaha menida la yidhaahoo soo baxa waa qodobka labaad ee maydhiga waajibiya labka iyo dhadigu qodobkan way u siman yihiin haddii ninka ay biyo ka soo baxaan maydhi baa lagu waajibiyey hadday gabadha biyo ka soo baxaanna maydhi baa lagu waajibiyey haddaba waxaan doonaynaa almeni waa biyo xagga hore ka soo baxe xagga dambe kama soo baxaan menidu waa biyo xagga hore ka soo baxa ee xagga dambe kama soo baxaan waa o menida waxay culimmadu u arkaan marka ay tilmaamayaan in horta qofka xaggiisa hore afar biyaa ka soo baxa afar biyo ayaa qofka xaggiisa hore ka soo baxa afartaa biyo kuwa kaadi baa la yidhaahdaa kaadi baa la yidhahdaayo iyadu waa nijaas lagamana maydho waay taabatana iyadana in la maydho halkay taabatana la maydhaana waa waajib kaadidu waa nijaas lagama maydho halkay taabatana in la maydho ayaa waajibaya waa qodobkeena koobaad waa kaadida biyaha kaadida ah ragga iyo dumarkuba hadday ka yimaadiin maydhi baa nagu waajibay ma odhan karaan waa ko qodobka labaad ama biyaha labaad ee xagga hore ka soo baxaa waa biyaha medida loo yaqaan medi medi baa la yidhaahdaa medi biyaha medida la yidhaha qofka hadday ka soo baxaan ama lab ha ahaado ama dhadig ha ahaade e biyaha medida ah qofku ka maydhan maayo jidhka laakiin sida kaadida ayuu ula dhaqmi oo wuxuu odhanayaa halkay iga taabtaan ayaan iska maydhi iyagana jidhka ka maydhan maayo medida medidu waxaa la yidhaha waa biyo cad oo dareera oo dhegan laakiin isjiidjiita way isjiidjiitaan waa biyo cad oo isjiidjiita qofka dareenkiisu marka uu kaco ayayna soo baxaan kadib qofka marka dareenkiisu kaco kadib uu dego degiddaa kadib bay soo baxaan biyo maaha boodbooda markay soo baxayaan biyo maaha markay kaa soo baxaan aad daalaysid oo xubnahoo dhani ay ku daalayaan ama aad seexanaysid ma aha waa biyo cad oon boodboodaynin oo dareenku markay kacaan kadib soo baxa madi baa la yidhaahdaa nijaas baana loola dhaqmaa iyaga caliy bnu abi aalib radia allahu tacaala canhu wuxuu yidhi waxaan ahaa buu yidhi nin biyahaasi ay ku badan yihiin madidi ihi kadibna waxaan u baahday xukunkooga inaan ogaado rasuulka waan ka xishooday buu yidhi ilayn inantiisii baan qabaaye rasuulka waan ka xishooday buu yidhi saxaabi kale ayuu u diray oo u soo weydiiya almiqdaad bin lswad ayuu ahaa sida aan filayo miqdaad bin aswad ayuu u diray wuxuu yihi miqdaad bin aswad soo su-aal rasuulka waa xadiid bukhaariga iyo muslimkaba ku qoran rasuulku wuxuu tilmaamay sida riwaayadda muslimka ku qoran yaksilu dakarahu wa yatawada wuxuu ihi rasuulku intu intaa dakarka maydho waxa weye biyahan intay ka taabteen waa nijaa sidii kaadida kaadidu halkay taabatun baa la maydhayey kadibna kaadida lagama maydhaynun laakiin sida nijaastaa loola dhaqmaa biyaha medida la yidhaahdana lagama maydho laakiin sida kaadidaa loola dhaqmaa waa laba biyo saddexaad baa iyaguna soo baxaya waxaa la yidhaha biyaha saddexaad wedi baa la yidhaha wedi biyaha wedida loo yaqaan ama wedi ee halkii medi ay ka ahayd miimka ka ahayd wedi biyaha la oranayo biyahaasina iyaga sida kaadidaa loola dhaqmaa waa nijaas halkay kaa taabtaan waad maydhi weysadaadana way jebinayo waad weysaysan laakiin biyaha wedida la yidhaa jidhka ka maydhan maysid oo jidhka lagama maydho wedida wedidu waxay soo baxdaa qofku markuu jaadka cuno oo kale kadib ama qofku markuu maxaanku idhaahdaa uu wax culus qaado oo kale kadib xilliyada kaadida dabadeedna way way yimaadiin inta badan kaadiday ka dambeeyaan haddaba biyaha wadida la yidhaa biyaha iyagana halkay kaa taabtaana maydh maxaan ku nijaasoo kalena ula dhaqan jidhkana ka maydhan waa biyihii imisaad waa biyihii saddexaad weeye kuwa afraad ee soo baxaa waa kuwa ugu dambeeya ee waa menida meni weeyaanoo waa kuwan taranka iyo tafiirta lagu tilmaamo haddaba biyaha menida aynu leenahay kow waxay leeyihiin baa la yidhaahdaa biyaha menidu saddex tilmaamood kow hadday biyo rag yihiin horta waa biyo cad oo adag waa biyo cad oo qaraleh waa biyo cad oo qaraleh hadday rag yihiin hadday dumar yihiinna waa biyo huruud ah oo jilicsan biyo huruud ah oo jilicsan weeye tilmaamahooga waxaa ka mid a markay soo baxayaan way boodboodaan defca defcay u soo baxaan dafca dafco ayay usoo baxaan hakad baa gala xilligay soo baxayaanna qofku macaansadaa marka ay ka soo baxaanna wuu daalaayo xubnihiisa ma xukumi karo wuu daalayaa daalka iminka fuqahadu waxyaaba badan bay ku keenaanba oo inoo iman doono insha allah daalkaa haddii gabadha iyo odaygu hadday iskhilaafaan oo gabadhu ay tidhaan ninkaa ismaba naqaan ninkuna uu yidhaahdo habeenba ma seexdo gartaa ayaa qaadaya gabadhii waxay tihi ninkan ha layga furo isma banaqaane gaba ninkiina wuxuu leeyahay habeenba ma seexdo hawshaasi markay adkaato eh, dee ogaan kara ninkii waa kanoo wuxuu leeyahay waxaasi waxba kama jiraan gabadhiina waxay tihi may ee eh, ninkan isma naqaan eeg inta qol layskugu xoreeyo ayaa ninka xadhig loo dhiibi ano xadhiggaasaa la odhan xadhiggaa yar ho hawsha soo qabso orod islaantaada utag baa laodhan xadhiggaana hayadda xadhigga caaradiisa halkaa dibadda la dhigi qolo dibadda oo xakamkii ah, ayaa xadhigga hayn markaasaa la odhan ninka bal hadda xaaskaaga utag hadday run tahay oo dee nin khayaano samaynayo una ahayn haddii uu hawshaa galo xadhiggaa ma hayn karo xadhiggaasi u ka dhacaya haddii laakiin dee nin caadiya uu yahay weeye oo khayaano samaynaynin hadduu laakiin is yidhaahdo dee ilan xadhiguu dhici jiraye ogaanu dhig hadduu is yidhaahdo waa baab gaara waxaan uga jeedaa futuurkaasaa yimaada futuurka iyo daalkaa ayaa imanaya xilligaa waxaa kaloo lagu tilmaamaa oo biyahan culimmadu ay ku tilmaamaan marka ay qoyan yihiin sida qooshka oo kale ama sida ubaxa oo kale ay u uraan markay engegan yihiinna sida beedka oo kale ayay u uraan waa biyuhu markay engegaan iyo markay qoyan yihiin xukun ahaanna daahir bay noqon wa khuruujulmeniyi meni soo baxda ayaa maydhiga waajibini oo sababta labaad ah meni hadday soo baxdo ama hurdaha kaga soo baxdo ama soo jeed ha kaga soo baxdo ama si dooni ha u timaadee eh, hadday meniduba soo baxdo meniduba hadday soo baxdo waajib weeye inuu maydhaa haddaba ninkiibaa dareemay inay biyihii hayaan markuu dareemay inuu biyihii hayaan buu dekerkii ku dhegey wuu qabsaday biyihii wuu iska degeenoo dibbayba u noqdeen hadda u dareemayey inay kasabada iyo ushan dheer ay soo socdaan buu dareemay markaasuu qabtay markuu qabtay uu haye haye ayay biyihii dib iskaga noqdeen wax alla wax soo baxa muuna arag ninkaa maxaa laga yeelaya waxba maydhi laguma le kol haddaynay dibadda imanin wax dibadda yimid ma jiraan haddaba isagoo sidaa haddii dekerkii laga gooyo oo dekerkiiba gam uu yidhaah marka dekerkii laga gooyey ayuu halkaa ku dhacay dekerkii oo halkaa biyo ka soo noqdeen ilan qasabaday ku jireene ushan dheer bay biyuu raaceen sow maaha ushii dheeraydee la gooyey biyo ka yimaadeen kan laga gooyey maydhi markaa ma lagu yeelanaya ha nacam waa lagu yeelanaya markaa waa waajib adi waxa ku xukumo uun ibta inay biyuhu ka soo muuqdaan haddii la gooyena xubinkaa kaa fasloomay hadday dib uga soo noqdaan adi way ku dhaafeen adiga way ku dhaafeen laakiin xubinku intuu kugu yaalo hadayna ibta ka soo bixin adiga waxba laguguma le waxba lagugu leeya laguma odhanayo gabadha carmasha ah ama reer kale waxaa la doonayaa markay kambadhuur u fadhiisato inta muuqata hadday soo gaadhaan ayaa la odhanayaa ha maydhato gabadha inanta ah hadday badrigeega soo gaadhaan iyo intaa la arki karo badriga ay soo gaadhaan ama bakaarada ay soo dhaafaan ayaa la odhanaya xuubka bakaarada hadday soo dhaafaan ayaa la odhanaya maydhigii uu ku waajibay wa khuruujulmaniyi meni soo baxda ayaa maydhiga waajibini day manidaasi soo baxdo lab iyo dhadigba maydhi baa lagu leeyaho waa waajib waxaynu ka qaadanay xadiidka muslimka ee rasuulku uu leeyahay inama almaau min alma inama almaau min alma ama aayadda qur'aanka ah ee rabbigeen uu ku yidhi wain kuntum wain kuntum junuban fadaharuu haddaad janaabo leedihiin soo maydha oo daahirsada waa inaad dahaaro qaadatiin wa khuruujulmaniyi meni soo baxda ayaa maydhiga waajibini haddaba menidu eg menidu sideedaba waa daahir ilan ilaahay baa ina yidhi walaqad karamna bani aadama wuxuu rasuulku yihi subxaana allah ina almumina laa yanjusu xayan walaa mayitan nolol iyo meytoona muslimku kuma geeri kuma nijaasoobo haddaba haddaad tidhaa anuu daahir baan ahay shaygaan ka beermayna nijaas buu ahaa de xagee ma asalkaagii baaba nijaase faracaagu sidee buu ayuu daahir u noqon shayga hilibkiisu uu nijaas yahay maraqiisu si daahir u noqon kolka waxa weeye asalkaaguna waa daahir manidu waa iska daahir xadiiu caaisha caaishi waxay tidhi kuntu afruku lmaniya min thawbi rasuuli laahi sala allahu alayhi wasalam waxaan ahaabay tihi rasuulka maradiisa ayaan manida sidaa uga jijibin jiray waan ka jijibin jiray ma maydhi jirin way ka jijibin jirtay ka xoqi jirtay uma yadhabu fa fiihi rasuulku intuu dhaqaaqo ayuu isla maradaa ku tukan jiray isagoon la maydhin kolkaa manidu hadday qoyan tahayna sida wanaagsan waa la maydhaabaa la yidhaha hadday engegan tahayna waa la jijibiyaabaa la yidhaahdaa laakiin xukun ahaan manidu waa daahir xukun ahaan shay nijaas ah oo halkay kaa marta aad iska maydhaysid ma aha waa shay daahira weeyi biyahaasina sidaas ayaynu ula dhaqanay oo waa la maydhanaya qofku haddaba hadduu habeenkii riyoodo qof baa riyooday habeenkii isagoo moodaya dee inuu hawlo sameeyey ayuu waagu beryo uu soo kacayo isagoo engeganunbu isarkay miyuu maydhan biyaba u waayey may waxba maydhan maayo saasuu iskaga tukanayaa haddaadan waxbaba arag oo saa markaad soo toosto maradaada aad ku aragto ka warran iyadoo biyihii ay saarsaaran yihiin adigoo caadi ismoodaya oo wax alle waxaad og ayna jirin uunbaa maradaadii ad ku aragtay biyo ku yaalla mas'alada a'immadu way isku qabteen qamarayinka isku khilaafay qamarayinka maradaada haddii surwaal aad xidhantahay xaggiisa hoose ay kaga yaaliin surwaalka xagga hoose waa itifaaqan inaad maydhanayso waa qasab waad maydhan hadday xagga sare kaga yaaliinna ramli iyo ibnu xajar baa isku khilaafay ibnu xajarna ha maydho buu leeyahay sheekha ramlina wuxuu leey war nin kale ka martay iska daa qof kaley ka martayba aynu nidhaahne waxba yaan la odhanin ha maydho ha maydho la odhan maayo haddaad aragto salaadii casar markaa tukatay maradaadi oo biyahaasi ay ku yaaliin ama lab ahaw ama dhadig ahaw oo salaadii casar markaa tukatay waxaad eegaysaa un hurdadii kuugu dambaysay tay ahayd haddaba talow salaadii casar baa tukatay biyo kugu yaalana waad aragtay talow ma ma xalaybaad ku ayaad riyootay oo biyahani ay ku mareen ma habeen horaad riyootay dharkan waxaad xidhnayd ilaa saddex habeen wiig baabad xidhnaydba wiiggaa salaadihiisii soo celi miya maya hurdadii kuugu dambaysay goormay ahayd salaadii casar baad aragtay soo maaha markaad tukatay duhurkii baad seexatay duhurka kadib salaadan casar u soo celi hurdadii kuugu dambaysa umbaa laga soo qaadaya aakhir hurdo unbaa laga soo qaadaya haddii firaashkaaga aad biyaha ku aragto maydho ayaa lagu odhanaya haddayna firaashkaaga cid kale ku seexanin hadday laba qof uu firaashkani udhaxeeyo reer isqaba ayaa sariirtan ku seexda reerkii isqabay baa markii la kacay unbaa la arkay iyagoo caadiiska ana way seexdeen firaashkii oo biyo ay mareen dee mid kastiba waa ka kalunbu odhani ninku wuxuu odhanayaa gabadhe aduu maydho gabadhuna waxay odhanaysaa war aduu maydho eeg qasab ma aho ninka qasab ku maydho lama odhan karo gabadhana qasab ku maydho lama odhan karo haddii meeshan la wada leeyahay qasab ma jiro waxawey qof kastiba ka kale laakiin isma tukin karaan hadda la soco hadday gabadhu tidhaahdo maydhana maayo adigaana i tukin macnaheedu waa maxay dee anaa janaabole ama adaa janaabole labadaa mid wey hadday janaabo leedahayna salaad looma ogolayn hadduu ninkan ay janaabada ku wadana dee siduu imaam ugu noqonin inaan maydhanin laba nin oo dhalinyar ihi ah hadday ku wada seexdaan meel oo firaash uu ka dhexeeyo oo ay biyo ku arkaan oo nin kastiba ka kale markuu u naseexeeyo yidha walaal maydha de malaha waa adiga eh hadduu maydhan waayo labada nin isma tukin karaan aryaaca oo iska tukada laakiin adna gooni u tuko war gooni u tukun baa la ilain ma jirto aan isku xidhanne eh. qodobka labaad waxa weeyaan waa waxaynu nidhi waa khuruujulmaniy biyo soo baxa weeyaan biyahaasina sidaasay u keenayaan inuu qofku maydho oo muujibaatulgusli bay noqoni labadaasi rag iyo dumarba way ka dhexeeyeen waa labadee waa ilaaj اlxashafa fi lfarji iyo iyo khuruuj اlmaniyi labadaasi rag iyo dumarba way u udhexeeyeen walxayd dhiigga xaydka loo yaqaan ee dumarka ka yimaada ilmo beni aadam dumarka ilmo beni aadam bay ayuu ka yimaadaa dhiiggaas isagana waxaa la odhanayaa waa laga maydhanaya oo maydi buu waajibinaya waxaa lagu ogaaday aayadda suurat lbaqara aayadda laba boqol iyo labiiyo labaatan ilaahay wuxuu ku yidhi wayas'aluunaka can lmaxiid qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna faidaa tadaharna faatuuhuna min xayu amarakum allah ilahay wuxuu yidhi dumarka ka dheeraada ilaa intay dahaaro qaadanayaan markay dahaaro qaataanna fatuuhuna uga yimaada min xayu amarakum اllah halku ilaahay idin amray wa xagga hore xagga dambe maaha fatuuhuna min xayu amarakum اllah halkaa ilaahay idin faray dumarka uga yimaada markay dahaaro qaataan waxaa la ogaaday caadadu markay dumarka ka timaad inuu maydhigu waajib ku noqonayo haddaba wujuubkaasi waa markay go'do caadadu horta caadadu ha go'do laakiin gabadhu iyadoo caadadii ay ka socoto haday tidhaa waan maydanaya waa talaacubun bilcibaada nadaafad inay uga jeedo way heli kartaa laakiin cibaado inay uga jeedo iyo rafculxadat wax ka soconaya male caadadu horta haka go'do dhiiggu haka joogsado dhiiggu markuu go'o uu ka dhammaado markaa ayaa gabadha looga baahan yahay inay maydhato caadadana gabadha ayuu u gaar yahay ee ragga dee wax ka yimaada ma aha xayawaanka kale culimada qaar baa waxyaabaha sheeg sheege inaga daaya waxay yidhahdeen inta dhadiga ay caadadu ka timaadeen dumarka ahayn ha la qiimeeya bay yidhaahdeen kolkaa waxyaabay sheeg sheegeen waxyaabaha ama ha loo haya nusuus ama yaan loo haynin inaga dhaaf walxaydu waa xaydkii ardayda qaar waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan markan ilaahay leeyahay faidaa tadaharna tadaharna markay dahaaro qaataan dahaaro qaadashadu talow ma maydhi uunba mise waa markay caadadu go'do mise waa maydhi waa maydhi weey waayo axaadiista rasuulka sala allahu alayhi wasalam si toosa xadiidkii faaduma bintu abi xubaysh oo kale ee bukhaariga iyo muslimka ku qornaa waxaynu ognahay inuu rasuulku yidhi isagoo faadimo la hadlaya fa idaa aqbalat alxayda caadadu markay ku soo qaabisho fadaci salaa iska daa salaada rasuulku yidhi wa idaa adbarat caadadu markay ku dhaafto ee dhabarka ay jeediso fakhtasilii wasallii buu rasuulku yidhi maydho oo tuko markaa waa way maydhanaysaa wayna tukanaysaa waa fakhtasilii wasalli si toosa ayuu rasuulku xadiidkaa bukhaariga iyo muslimka u caddeeyey gabadha caadada lihi inay caadada ka maydhanayso kolkaa caadadu waa waxyaabaha maydhiga waajibiya ee gabadhu inay ka maydhataa ay waajibka tahay weeyi walxaydu waa xaydka dhiiggaa xaydka loo yaqaan gabadhu inay ka maydhato ayaa loo baahan yahay dumarku u gaar yahay wanifaasu iyo nifaaska nifaaskuna waa dhiigga dhalmada ee markay gabadhu umusho kadib ka yimaada waa ka afraad waxaa loo daliishaday gabadhu markay umusho inay maydhanayso alijmaac ummaddu way ku ijmaacday waxaa kaloo loo deliishaday alqiyaas asaxiix waxaa looga qiyaastay xaydka saw rasuulku si toosa faadumo uguma odhan dhiiggaa xaydku markuu kaa go'o maydho oo tukosa uma odhanin haddaba dhiigga dhalmaduna labaduba waa dhiig raximka ka soo baxa dumarku iyagoo caafimaad qaba iyagoo caafimaad qabu raximka ka soo baxaya kana waa dhiig kana waa dhiig kol haddii kan ka maydho la yidhi kan kalena ha looga qiyaasta baa la leeyahay markaa waa dhiigga nifaaska loo yaqaan wlwilaada waa wilaadada ka kalena alwilaada waa dhalmada gabadhu hadday dhasho inay maydhato ayaa lagama maarmaana waa inay dha waa inay maydhataa walow ilmo engegan bay dhashayoo bilaa ah ilmo yaroo engegan hadday dhasho ama ilmaba ma ahee xinjir baa ka soo dhacday ama xinjirba ma ahee waslad yarba weeyaanoo adag ama waa dhicis inantu waa inay maydhataa wax la garan karayo oo suuro aadame leh haddii ay waxan yahay inay maydhato ayaa laabuda haddii ka waran gacan yari ay ka soo dhacdo ilmihii yaraa unbuu ilaahay uurka ku diloo ku googo-ayoo gacantiisii baa soo dhacday iska maydho ayaa la odhanaya gabadhu waa inay maydhataa markaana alwilaada wilaadada xaggee laga keenay iyo dhalmada inay gabadhu ka maydhanayso gabadhu inay dhalmada ka maydhani waxaa laga keenay kol haddaynu nidhi meni soo baxda waa laga maydhaa soo maynaan odhan meni qofka ka soo baxa waa laga maydhaa ilmuhu waa maxay muuna meni adkaatay ahayn ilmaha laftiisu waa meni adkaatay oo muncaqid ah weeye waa menidii oo weynaatay uun kolkaa menidan ka soo baxday ama degdeg ha u soo noqoto ama intay dooni ha ku jirto ama menidu iyadoo cas ha ka timaado menidi dhiiga dhiig haddii qofka uu xaaskiisa la kulmo uu dhiig ka yimaado markii uu la kulmayay kulmayeyba biyihii oo iska dhiigdhiigaa ka yimid de waa meni un sawiray dooni halahaadaan iyagoo ilmaabay ka yimaadeen waa mani un baa la odhanaya wilaadadaana gabadhu inay ka maydhato wey culimadu haddaba waxay isweydiiyaan qodob qodobkaasi waa qodobka odhanaya qodobkaasi waa qodobka odhanaya wartalow waxay isweydiiyaan maadaamo alwilaada aynu ka hadlayno ama aynu ka hadlayno qodobkaa gabadhu markay umusho inay dhala maydhanayso gabadhu markay fool tahay fool waxa ka yimaada waxbaa ka yimaada ama aynu xab nidhaahno ama aynu biyo nidhaahno wax kasta ha la yidhaahde gabadha waxbaa ka yimaada marka ay umulayso makaanku markuu furto waxbaa ka yimaada waxaa ka imanaya macaadaynu ka dhignaa ma dhiiggii dhalmadaynu ka dhignaa gabadha salaadeediisay ka yeeli dumarka qaar bay foosha ku raagtaa way foolanaysaayo dhakhtar bay taallaa intaana biyo ayaa laga yaabaa inay ka imanayaan way qoyan tahay salaadihii maxay ka yeeli way tukanaysaa dhiig eh, haddii waxaan ka imanaya wax iska qoyan ama dhiigba ataa hadduu yahay dhiig hadduu ka imanaya ataa way iska tukanaysaa oo dhiigan damulfasaad inuu yahay baa loo qiimaynaya damulfasaad damulfasaad haddii laakiin caado iyadoo caado caada ay ka socoto ay foolato caadadiio ka socoto hadday foolato dhiiggaa caadadun baa la raacini culimadu waxay isku qabteen horta gabadh uur caada ma ka timaadaa gabadhu iyadoo uur leh caada ma ka timaadaa mise kama timaado waa masale ay isku qabteen weeyi qaar badani waxay qaateen nacam jawaabta odhanaysa caada way ka timaadaa oo gabadhu iyadoo uurla way yeelan kartaa caado ayay rag badani qaateen muujibaatlgusli maydhiga waxyaabaha waajibiya sitatun lix weeyaan ilaajulxashafati kobor la geliyo fi ferji ferjiga oo cawro dumara waa ka koobaad wa khuruujulmeniyi meni soo baxda ama biyo soo baxa iyaduna waa qodobka labaad khuruujulmeniyi waa biyo soo baxa iyo meni waa qodobka labaad ee maydhiga iyaguna waajibinaya walxaydu iyo dhiigga xaydka loo yaqaan wanifaasu iyo dhiigga dhalmada ee nifaaska loo yaqaan walwilaadatu iyo wilaadada iyo dhalmada gabadho hadday mataana dhasho ka warrama mataanay dhashay oo mataanihiibaa yaro kala raagay laba ilmood bay gabadhani siday ilmo ayay dhashay way yaro nafistay intay yaro nafistay ayay gabadhii waatanoo lasoo kiciyo waxba la moodayaaba inay gabadhii umushay baa la moodaysa ay kaga soo dhammaadeen ilmihii markii halkaa la dhigay gabadhii salaad baa timid maxaa la odhan ma maydhaa la odhan hadduuna dhiigba jirin oo iska tuko ila dhalmada waa laga maydhanaya ha waa inay iska maydhataa mar alle markay maydhatay unbu haddana fool kale qabato ilmo labaad baaba gabadhi ay dhashay ilmihii labaad markay dhashana hadduu iska engegan yahoo dhiigba uuna jirin wax ka socdaaba ayna jirin waa mar labaad maydho iyadana mar labaad iska maydho ayaa la odhanaya mataanu hadday yaro kalaabsaamaan ama ay kala raagaan wilaad waa wilaadadii iyo dhalmadii wlmowtu iyo geeridii mawdka wuu ka tegey baan filayaa kitaabkeenani mawdka wuu ka tegey matniga safiinuhu wuu inoo qorayaaye sharaxan aan haystaa walmowt buu ka tego qodobkii lixaad ah kuma qorno qodobkaasi saan filayo haddaba mawtka qofku markuu dhinto mawtka waxaa loo yaqaanaa mufaaraqat ruuxi aljasad haddii naftuba ay kaa baxdo ama lab ahaw ama dhadig ahaw oo waa la wada leeyahay eh waajib weeyaan in la maydhaa waa waajib in la maydhaa markaa laakiin qofkaasi waa inuuna shahiid ahayn qofku hadduu shahiid yahay qof ilaahay diintiisa isagoo u dagaalamaya gaaladu ay dileen hadduu yahay waa xaaraan in la maydhaa la maydhi maayo lama maydhayo sidiisaa un baa la odhanayaa isaga u daaya ilmuhu hadduu dhicis yahay ha la maydho ayaynu odhanaynaa oo waa la maydhayaa ilmahaa dhiciska ah afar biloodba hadduu gaadho amaaraadkii noloshuba hadday doonto iyayna ka muuqanine ha la maydhaa la odhanayaa almowt waa qodobka haddaba geerida qofku markuu dhinto in la maydhi dee kitaab idil baaba inooga sheekayn doono kitaabuljanaazad la yidhaayo meydka waa la maydhaa meydka waa in la maydhaa ama lab ahaado ama dhadig ha ahaado xadiidkii bukhaariga ee nabiga calayhi salaatu wasalaam e, e, inantiisii e, umikulthum markii ay geeriyootay waa rasuulku calayhi salaatu wasalaam maydha oo shan jeer maydha afar saddex jeer maydha waa rasuulku odhan jiray in alla inta idiin soo baxda maydha kolkaa meyidka waa la maydhaayo waa in la maydho lixdaa qodob baa culimo maydhiga waajibiya saddexna rag iyo dumar baa wadale saddexna dumar bay u gaar yihiin ragga wax u gaarihina ma jiro maydhi ragga u gaar ah ma jiro culimada qaarkood baa yidhi maydhiga jumcada oo kale ka warrama iyuuna waajib ahayn jumcahoo kale in la maydho culimada qaar baa yidhi bal waxaad ka warantihiin maydhigaa jumcahaba maahee ninka meyd qaada xamlulmeyd sawkii la odhan jiray waa laga maydhaa ninka mayd qaada waa in waa inu weysaystaa ka maydhaana waa inuu maydhaa maydka oo kale sawkii laga maydhan jiray way inoo iman doonaan qaraa-in aynu wujuubka kaga sarfinayna qaarkood culimaduna ay isku hayaan ayaa inoo iman doona horta lixdaa qodob baynu inagu hadda aragnay oo maydiga waajibiya faslun maydhigii baan doonaynaa sida loo maydhanaya inaynu aragno sidee loo maydhanayaa talow faslun furuudulgusli maydiga faralyadiisu isnaani waa laba qodob anniyatu waa niyadii wa tacmiimulbadani iyo jidhka oo la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo la wada gaadhsiiyo culima maydhiga marka aan ka hadlayno laba laba faral buu leeyahay furuud waa jamcu fardin ereygaa farad ah arkaan baa looga jeedaa haddaba maydhigu ama maydhi waajiba ha ahaado ama maydhigu maydhi sunna ah ha ahaado haddaad tidhaahdo inaan maydho ayaan rabaa laba qodob baa lagama maarmaan ku ah laba qodob ayaa lagama maarmaan ku ah haddaad tidhaha waan maydhanayaaba laba qodoboo lagama maarmaanaa jira oo maydhi una ku jirayn haddii kale waa aniya waa inuu qofku niyoodaa ama rafcu xadathi اlakbar buu niyoon ama rafcu ljanaaba janaabada inuu iska kor yeelayo ayuu niyoonaya saasuu niyooni qofku rafcu xadathi اakbar ama rafcu ljanaaba maydhi qura u niyoon maayo haddaad niyooto inaad maydhanaysid dee waa loo maydhaaye alle waxa uu rafcoomayaa ma jiro waa inaad xadadkan inaad iska rafcinaysid aad niyootaa waajibka ah ee ilaahay waajibka kaaga dhigay markuu maydhigu waajib yahay waa inaad niyootaa salisulmani hadduu qofku yahay salisulmani salisulmanigu waxa weeyi qof biyaha taranku ayna marnaba ka joogsanin biyaha taranka unbaa ka socda salisulmani hadduu yahay rafcu xadathi lakbar niyoon maaye e istibaaxa lisalaad buu niyoonaya iyo wixii lamid ah buu niyoonayaa adigu niyo waa in la helaa waa lagama maarmaan niyadu waa qodobkeenna koobaad nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi wuxuu yidhi inama alacmaalu binniyaati camal oo dhaniba wuxuu ku sugmaa niyo ayuu ku sugmaa niyo la'aanteed jidhkeennana xubinka ugu horeeya agtiisaynu niyoonaynaa maydka unbaa isagu dee niyo aan lagu lahayn ka maydhayaa u niyoonaya bay culimo badanna qaateen wa tacmiimulbadani jidhka waa in la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo waa in jidhka o dhan la wada gaadhsiiyaa jidhka oo dhan ayaa biyo lagu wada camimaya ama ha ahaadaan jidhka meelaha ugu khatarsan dhegteennan yar so uma arkaysid halkan yare dhegtu ay laalaabkan yare dhegta waa inaad maydhaa laalaabkan yare dhegta waa inaad maydhaa xaggeegan dambe waa inaad maydhaa cidiyahaaga hoostooda waa inaad gaadhsiisaa qofku baaroole hadduu yahay waa inuu baarada intuu dilaaciyo ama sidaa uu kala jiido baarada haraga haragga intuu kala qabto waa inuu haragga hoostiisa uu dhaqaa waa jidhkao dhan baa lagaa rabaa inaad gaadhsiiso gabadhu hadday tolan tahay waynu ka hadli doonaa sida ay dee caadada uga maydhan karayso ilan waa khatare jir daahir aha daahir ahaa oo muuqday oo ilaahay waajib ka dhigay in la maydho ayaa intaa jidh kale loo keenay hoos la mariyey meel ay ahayd in la maydho ayaa la qariyey oo hadda awdan kolka waa qasab bay tahay qofka inanka baaroolaha ah ama ninka baaroolaha ah baarada hoostiisa inuu maydhaa gabadhan tolan halkan la qariyey in la maydhaa waa qasab waa lagama maarmaan weeye mas'ale waxaa jirta culimadu ay aada uga hadleen tacmiimka markay ka hadlayeeno ninkan baaroolaha ah baarada xataa waa in la jaraa xataa haddii markaa hadduu meyd yahay baarooluhu meyd buuba noqday baarooluhu waa in baaradan dee hoosteeda la maydho ayuu qasabku ahaa laakiin markuu meyd yahay lama jarayo hadduu nool yahay jar baa la odhanaya wararadoo baarada iska soo goo baa la odhanaya si dee meesha loo maydho nijaasadu si ay kaaga kor noqoto hadduu dhinto isagoo baaradii leh maxaa laga yeelayaa ilayn meydka in meel lagaga dhaca ma aha oo la yidhaha meyd baa baaro laga jaraya waa waa xogaa foolxumo badan weeyaan lama taabanayo labada sheekhee kamarooyinka la yidhaah ayaa isku khilaafay sheekha ramli la yidhah wuxuu qabaa lagu tukan maayo gabadha la tolay iyo ninka baaroolaha aba lagu tukan maayo kol haddaan xagga hoose la maydhin waa in layska aasaa uun de way cudurtowdee ramli waa sheekhan nihaayaha qoray minhaajka sharxaya nihaayaha qoray saha lagu aasabo isagoo leeyahay ibnu xajar oo ibnu xajar alhaythami isagu wuxuu qabaa war maye eh baaroolaha haddii baarada hoosta la maydhi kari waayo gabadha tolonna wayba tolon tahaye ay sidaa ku dhimato iyadoo tolan ay dhimato khiyaarkeegana ayna ahayn oo iyadu iyadoo wax dooranaysa ayna itolo odhanin waalidkii tolo iyo dadkii mas-uulka ka aabu ilaahay la xisaabtamayaaye wuxuu leeyahy ibnu xajar jidhka ma loo maydhay ha la yarsugo ha loo gebagebeeyo inta loo gebagebeeyo ha lagu tukado marka lagu tukadaa sidaa loo aasayaa baaroolaha iyo iyo inanta tolan culimadu waxay yidhahdeen qowlka ibnu xajar baa sawaabka u dhow in in lagu tukanayo ayaa sawaabka u dhow bay qabaan kabaarada le iyo inanta tolanba ilan dhibaataduna halkay ka timid waxa weeyi jidhkii ayaa maxaan ku idhahdaa meel in la maydho ay ahayd baan la maydhi karaynin gabadhaa tolan ama ninkaa ah baarada li hadday nool yihiin sidee bay janaabada uga maydhan janaabada marka ay ka maydhan ilan jidhkao dhan baa loo baahnaa in la maydho eh markay janaabada ka maydhanayaan sidoo kale ramli wuxuu leeyahay waa in faaqidu dahuurayn la qiimeeyo faaqidu dahuurayn inay yihiin faaqidu dahuurayn suu samayn jiray xurmatan lisalaad sunno ma lahayna waajibkaunbuu tukanayaa sunno ma lahayna waajibkaa unbu ila waa bilaaweysi e nin marmar lagu xidhay meel marmar yaal baa lagu xidhay biyana ma yaallo ciidna ma haysto salaadiina way u timid wuuna xidhan yahay muxuu samayn waa faaqidu dahuurayn isagoon istinjo qabin oo halkan ku kaadshaya ayuu salaada haddana iska gelaya xurmatan lilwaqti sidaas ha loola mucaamalooda bay yidhahdeen markaa iyaguna ha iska tukada bay yidhahdeenoo dee faaqidu dahuurayn xukunkiisii ha la siiyo furuudulgusli maydhiga faralyadiisu inaani waa laba qodob anniyatu waa niyo wa tacmiimulbadani iyo jidhka oo la wada gaadhsiiyo bilmaai biyo waa in jidhka oo dhan biyo la wada gaadhsiiyaa macal timaha cali binu abi aalib radia tacaala canhu waxaynu ogeyn inuu yidhi timahayga waan la coloobay timaha aad buu cali u gaagaabin jiray markii wax laga weydiiyeyna wuxuu tilmaamay qofku tin in la eg oo engegan haddii jidhkiisa laga soo helo in lagu samaynayo kadaa wa oo naar ah loo cadaabayo jidhkaaga oo dhan waa inaad haddaba biyaha wada gaadhsiisaa haddaad calool leedahay oo caloosha ku yar laalaaban tahay laablaabka calooshaada la soco xilligaad maydhayso maydhanayso hadday xuduntaadu ku godan tahay eriyadan xudunta iyo waa inaad la socotaa haddii lugaha safanuu kaa dilaacay oo jidhfa aad ku leedahay safanada iyo lugaha waxa kaaga yaalla waa inaad la socotaa haddii baraajimtaadani ay tahay baraajim ka duwan oo dee meel wax qaariso hadday tahay oo qarsoomayo baraajimtu halkan faruu ka laalaabmayaan waa inaad isla soco meel kaste oo macaatifta xubnaha macaatifta oo dhan qofku waa inuu la socdaa uu maydhaa uu gun iyo baarba macaltimaha uu maydhaa labadaa qodob ayay faralyadii maydhigu ayay yihiin oo faralyada maydhigu waa labadaa qodob waxyaabo badan oo sunayaal ah ayuu sheekhu ka tegey qofku markuu maydhanayo inuu weysaystay ahayd inuu sii weysaysto ayay ahayd waxaynu ognahay xataa qof junuba ma seexdo oo wax ma cuno oo xaaskiisa uma tegi karo isagoo janaabadale ilaa inuu weysaysto mooye siday sunnuhu tahay weeyaan inaad seexatid maaha adoo janaabale weysayso inaad wax cuntid maaha adoo janaabo le weysayso labiyo dhadig doonto noqo haddaad mar dambe doonayso inaad reerkaagii ama ninkaagii u tagto adigoo janaabo le ha u tegina dee horta maydho an horta weysayso baan doonaya oo weysadaas same baa qofka usoo noqonaysa kolkaas baa jira kadibna markuu suuliga galo xamaamka galuu doonayo inuu maydho ila waa kan uu weysaystay qaar horaadku ka weysaysanaya hadduu doono oo laguhu reebanaya hadduu doono ilaa maclugaha u raacsanaya kadibna waa inuu sidii tayaamunkii isagoo isticmaalaya uu biyaha u isticmaalo iswada gaadhsiiyo uu sidaa u maydhaa sunayaashii makruhaad baa jira sheekhu uu ka aamusay makruhaadkana sunayaashana sheekhu uu ka aamusay waxyaabaha lagama maarmaanka ah unbu halkan inoo keenay hal qodob oo muhiim ah ayaa baabkan marka la marayo qofka lagu baraarujiyaa halkaa qodob waxa weeye gabadhu markay caadada ka go'do iyadoon maydhanin odaygeega ma u tegi kartaa gabadhii caadadii way ka go'day caada ma jirto wayba soo istinjootay ninkeegii ma u tegi kartaa ilaayay maydhato maya waa inay horta maydhataa markay maydhato faydaa tadaharna buu ilaahay yidhi faydaa tadaharna markay dahaaro qaataan fa'tuuhuna min xayu amarakum allah ninka haday biyaha madidu ka yimaadiin ama ay ka yimaadiin wedidu labadii biyo ee nijaasta aynu ka dhignay hadday ka yimaadiin dareenkiisaa kacay ibta ayay biyo yari isku soo taageen xaaskiisii mau tegi karaa uma tegi karo ilaahay horta intaa igta soo maydho waayo biyahan so inagii nijaase ka dhignay biyahani maadaamay nijaase yihiin eeg reerku iyagoo bilaa istinja de iskuma tegi karaan isagoo bilaa istinja hadday isku tagaanna manidii aynu lahayn waa daahir meeshay gaadhaabay waxbay nijaasaynaysaa menidiibaa nijaa menidii soo baxaysay xubinkan soo maraysay ayaa xubinkan oo nijaasa soo maraysa meel kastoo dharkooga iyo firaashiyada iyo ay ka gaadho o dhan menidaasi way nijaasayni reerku bilaa istinja hadday yihiin kolkaa labada qofba iyagoo daahir ah oo istinjo qaba ayay diintu ogoshahay in kulankoogu uu dhaco insha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogaya wallahu subxaanahu tacaala aclaa